mawaali rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigaa xoreeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh qisadiisuna waxay ahayd ninka la yidhaahdo xakiim ibnu xisaam oo ay eedo u ahayd khadiija binti khuwaylad um almuminiina radia allahu tacaala canha ninkaa isaga ayaa wuxuu ahaa nin taajir ah ka tijaaraysta shaam iyo maka dhexdeeda wiilkaa yar ayuu soo helay oo soo iibsaday zayd ibnu xaarisa isagoo wax kala garanayo da-da mumayizka ah ayaa reere intay soo qabsadeen iska iibiyeen waa la iibiyey nin carab ayuu ahaa addoonnimo aan soo marin hore waa wiil yaroo lasoo helay buu ahaa sidaas lagu soo iibsaday xakiim ibnu xisaan baa soo iibsaday eedadii ayuu siiyey eedadii khadiija binti khuweyladna waxay ahayd um lmu'miniin nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa xoreeyey sida la wada garanaya qisadii dheereed ilaahi subxaanah wa tacaala inoogu sheegay qur-aanka kariimka ilaa markii dambe loo bixiyey zayd ibnu muxamed allana arrintaa waa diiday subxaanah wa tacaala isagoo tilmaamaya inuusan muxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh qofna aabbo ahayn laakiin alla wuxuu yihi idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah saasaa cadaaladdu ay ku jirtaa in aabihii loogu yeero zayd bnu xaaritha markaasaa loo bixiyey qisada zayd bni moxamed loogu bixiyana waa qiso dheer maxalu shaahidka waxaan oga dan lahaynna waxay ahayd jaahiliyadii carbeed waxay ahaayeen ilmaha dariiqa laga helo iyo qofka laga xooga badan yahay iyo wixii la mid ah in sidaa loo galo la adoonsado qofka markuu reero kusoo dhaco ama magaalo uu dego waa in dadka magaalada degan uu xaliif la noqdaa la taloobaa iyaga oo quud iyo qaaraanba la qeybsadaa quud iyo qaaraanba inuu iyaga la qeybsada saasay noqonaysaa islaamka markuu yimid arrintaa iyadaa waa diiday waana soo marnay kabaairta inay ka mid tahay xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee xadiidulqudsiga rabulciza jala wacala inuu oranayay saddex qof anigaa maalinta qiyaamaha isqabsan doona oo la murmi doona oo la niqaashi doona oo rabbiga subxaana watacaala iyaga ay howl u taallo weeyaan waxaa ka mid ahaa qof xor ah qofkii addoon ka dhigta qof xor ah qofkii addoon ka dhigta arrintaa ma banaana laakiin shareecada islaamku waxay inoo sugtay maadaama qofkii waddada ilaahay ku dagaalamayay subxaana wa tacaala naftiisii iyo xoolihiisiiba uu bixinayo ilahay dartii u bixinayo maxaa yeele alle waatuu tilmaamay ina allaha ishtaraa maxay ahayd aayadii ina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna naftoodii iyo xoolahoodiiba inay ka iibiyaan ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bedelay qofkii muminka ahaa thawaab adduunka ah oo waa maxay hadduu ka nabadgelo dagaalkii isagoo caafimaad qaba lana soo qabsado qolooyinkii gaalada ahaa ee alle uu yihi subxaanah wa tacaala in kal ancaami bal hum adal xoolaha waa kasii liitaan baa la yihi adooma hakuu noqdaano adiga hakuu khidmeeyaan maxaa yeele qofka muminka waa casiiz wey walilahi اlcizatu walirasuuli walilmuminiin maadaama naftaadii iyo xoolahaagiiba aada waddada ilaahay ku bixisay reerka biyaha kuugu dhaamiyaan saasaa la yihi haddaad xoolo u baahatana waa iska iibin karaysaa addoonkii noocaas ah haddii uu fakado ka war oo uu cararo xaaladiisi maxay noqonaysaa kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacay hadduu muslim yahay hadduu kaafir yahayna dulmi kaluu ku darsaday wa qaala nabiyu qiso dheer baa jirtay abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa addoon buu lahaa maalintuu soo hijiroonayay inaan reer dows buu ahaa isagu asdi qabiilada dows la yiraahdo ayuu ka dhashay isaga iyo hooyadii addoon uu lahaa bay ahayn addoonkii baa ka fakaday magaalada madiinuu yimid waa islaamay malaha maalinta maalintuu magaalada madiine abu hureyre yimid isagoo muslim ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi waa ka addoonkaagi qabso markaasuu yihi rasuulka allow mar hadduuba islaama madiine yimid xor weeye liwajhi illah waa ilaa addoonnimadiisu ku waari lahaa sidaasoo ahaan lahaa macnihi maxaa yeelay islaamnimadu kama rafcinaysa arrintaa waxa kaloo dhan islaamku waa baabi'inaya laakiin may arrintaa maya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waqaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaa qolooyinkan reer galbeedka ah islaamka waxay yihahdeen addoonsii buu ogolyahay oo waa kan oo wixii la mid ah islaamku addoonsii waa ogolyahay nacam laakiin xuduud buu u sameeyey waxaadna arkaysaa jasak llahu khayr waxaadna arkaysaa shareecada islaamka dunuubta qaarkeed qofku markuu ku dhaco waxaa la leeyahay cidqu raqaba faku raqaba alle subxaana wa tacaala wuxuu u shardinayaa in addoon uu xoreeyo waa dhaartay dhaartiisu rabaa inuu ka kafaaro guto addoon xore qofkii soomanaa xaaskiisu u tegay addoon xore qofkii xaajiga ahaa tintii buu iska xiiray ama ciddiyihii wixii la mid ah isagoo la gaarin wakhtigiisii addoon xore intaasoo dunuub baad arkaysaa in addoon in la xoreeyo la isfarayo iyadoo haddana shareecada islaamku ay ogolaatay inay kusoo galaan dhinaca kale dunuubtii bini aadamka ee ka ratibmaysay xayaatadiisa iyo noloshiisa yaa lagu wada xiray in addoon la xoreeyo adoon in la xoreeyo nin baa iila la yimid ama haweenaydiisi dihaar la yimid adoon xoree baa la yihi wahaakada laakiin iyagu adoonsiga ay la yimaadeen ilaa yowmina haadana ay ku jiraan caqliga iyo shareecada midna ma waafaqsana caqli iyo shareeca midna ma waafaqsana marka inay annaga nagu ceebeeyaan adoonsigan iyagana ay kaa la yimaadaan wax cadaalada ah maaha kan ay la yimaadeen wax ka xun ma laha qofka bini aadanka isticbaad aljasad keliya ma aha inay adoonsadeen jasadkiisii oo keliya bal maskaxdiisii iyo maankiisii oo dhan waa dooriyeen maankiisii waa dooriyeen waana istixmaar weeyaan dameer bay ka dhigteen ximaar bay ka dhigteen maaha isticmaar waxa lagu magacaabo waa khalad weeye tasmiyada yada ah idaa abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaa hadduu addoonku cararo muslimna uu yahay lam tuqbal lahu laga aqbali maayo ka isagaa salaatun salaad laga aqbali maayo beri dhoweyd way noolaayeen dadkii dawooyinka lagu tijaabin jiray madowga ah iyagoo foolxumadooda la yaabayso siday noqdeen maxaa yeele dawo walba oo lasoo saaraba waa lagu tijaabiyaa sida maanta bahalahan jiirka ama dooliga baalkaynu niraahno ee shabaqaa ku jira loogu tijaabinaya loogu tijaabin jiray ma dheerayn waxay ahayd lixdameeye sano ka hor ama kontomeeye sano ka hor ama toddobaatamyo sano ka hor qisooyinkaasi macruuf weeyaan waa tii laga hadlaya berye dhexdaas hore ahayd kullina waxay ku tusinaysaa cadaalad xumida ay iyagu ku sugan yihiin xadiidka isaga waa xadiid saxiixa fii saxiixi muslim uu ku sugan yahay jariir bni cabdillaahi albajali ayaa warinaya axaadiis la ah ayaa jirta xadiidka jariir oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay riwaayad kale oo jariir bni cabdillaahi laga warinayo nebigu uu leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh maba aha salaadiisa lama aqbalaya e waxa weeyaanuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa abaqa alcabd hadduu addoonku cararo oo sayidkiisii iyo reerkii iska lahaa ka cararo faqad kafara xataa yarjic gaalnimuu ku dhacay ilaa uu ka soo laabanayo qaala sala allahu alayh waalih wasalam riwaayad kale wuxuu nabiga ku yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh jariir bn cabdillaahi اlbajri laga warinayo ayumaa cabdin addoonkii ka ahoo abiqa carara faqad bari'at minhu way ka beri noqotay xaggiisa addimatu magangelyadii faqad kafarana lafdigaa kale aynu tilmaamayna dhahayay faqad bari'at minhu dhima magangelye waa ka aamin noqday ka isaga ah waa laga kor yeelay waruwiya can ibni khusaymata warawa bna khusaymata ibnu khusayme waa wariyey fii صaxiixihi min xadiidi jaabir faqaal jaabir wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslm ثalaaثaة laa yaqbal اllah lahm صalaaة wla tascadu lahm xasanة alcabd اlaabiqu xatى yarjic ilى mawaalih wاlmarأaة الsaakhط عalayha zawjuha xatى yarضى wالsakraanu xatى yascuu xadiidkan isaga sanadkiisu dacfi baa ku sugan ibnu khuseyme ibnu xibaan labaduba waa warinayaan sheekh naasirna silsilaة اaxaadiiث ضaciifa ayuu kusoo saarayaa kun iyo toddobaatan iyo shan laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay shawaahid aada u tiro badan axaadiid badan oo sidan tilmaamaysana waa jiraan saxiixna ah sunana tirmidiga iyo keyrkiisana ku sugan xadiidkan wuxuu leeyahay jaabir bn cabdillaah rasuulka ayaan maqlay salawaatu اllah wasalaamu caleyh oo odhanaya halaaثatun saddex laa yaqbalu اllahu lahum ilaahay ka aqbali maayo salaatan salaad laga aqbali maayo walaa tascad salaadda haddaan laga aqbalin xasanaadka kalema laga aqbalaya walaa tascadu lahum xasana hal xasanana kor loogu saari maayo in kor loogu qaado xasanana lagama yaabo maxaa yeele aayaddii fii suurati fatir ku jirtay rabbi waa tuu ohanaya ilayhi maxay ahayd yascad alkalimu اطayib walcamalu الصaalixu yarfaca ilaahay baa loo kor yeelaa subxaanah wa tacaala kelimada طayibka ah camalka saalixana waa la rafciya yatacaaqabuuna fikum malaa'ikaة bاlleyli wamalaa'ikaة bالnahaar wyجtamicuuna fi salaati الصubxi wsalaati fi salaati اlfajri wa salaati اlcasr riwaayadii anas bnu malik abu hureyre iyo keyrkooda laga warinayey ee fii saxiixi muslim iyaduna saasay tilmaamaysay nebigu calayhi salaatu wasalaamna waa inoo sheegay maalinta isniinta iyo maalinta khamiista in acmaasha ilaahay loo rafcinayo subxaana wa tacaala maalintii laba mar baa la rafciyaa isbuuciina laba maalmood sidaasay noqonaysaa xaaladdu marka kuwan iyaga ah wax xasana ayaa salaad toona loo rafcin maayo saddexdan maxaa yeelay dunuubta ay ku jiraan darteeda weeyaan alcabd laabiqu waa addoonka cararay xataa yarjica ilaa uga soo laabanaya ilaa mawaaliih qofka labaadna waa wlmar'atu asaakhitu calayha almar'atu haweeneydii weeye assaakhitu ugu careysnaa calayha dusheeda zawjuhaa ninkeeda xataa yardiya ilaa uu ka raali noqdo ilaa uu ka raali noqdo haweeneydii uu u caraysnaa ninkeeda ilaa uu ka raali noqdo camal saalixoo loo rafcinaya iyaduna ma laha wasakaraanu ka saddexaadna waa qofka sakraanka ah xataa yasxuwa ilaa uu kasoo miirsanayo miyirkiisi usoo laabanayo isaguna xadiidkan sanadkiisu daciifa ha ahaade hadduu doono laakiin macnihiisu saxiix weeyaan maxaa yeele riwaayado kala tilmaamay imaamu tirmidi wuxuu ka warinaya abi umaama ninkii la ohan jiray radi allahu tacaala canhu o ardah inuu yihi nebigu salawaatu اllah wasalaamu caleyh lafdiga isagaana ibn abi shaybe waa warinaya sheekh naasirna waa xasininaya fi saxiixi jaamici sagiirka iyo keyrkiisaba waa ku xasininaya rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh halaaثatun laa tujaawizu salaatuhum fowqa aadaanihim ama aadaanuhum saddex qof salaadooda dhagahooda kor looga qaadi maayo macnaha in ilaahay xaggiisa loo rafciyo subxaana wa tacaala lagamaba yaabo saddex qof buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagahooda kor looga qaadi maayo camalka ay la yimaadeen oo iyaga inuu dhaafaba oo samadii xaggeedii aadaba lagama yaabo saddexdaa qof waayo rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh ka koowaad waxa weeyaan alcabd اlaabiq xataa yarjica addoonkii cararay ilaa uu usoo laabanayo reerkiisi reerkii isaga lahaa iyo sayidkiisi intuu uga soo laabanayo xaaladiisu saasay ahaanaysaa ilahi subxaana wa tacala wax camal saalix u rafcinaya ma laha qofka isaga camal saalixa loo rafcin maayo ta qofka labaadna wamra'atun baatat wa zawjuhaa calayha saakhid waxa weeyaan imra'atun haweeney baatat barisay wa zawjuhaa ninkeeduna saakhiun calayha iyaduu carisan yahay carada ayada ah waxay doontaba ha ahaato marna hadduusan ahayn wax ilaahay subxaanaه wa tacaala caro gelinaya haddaysan ku imanin wax ilaahay caro gelinaya subxaana wa tacaala hadduu ugu cariisan yahay wax ilaahay caro gelinaya way ka saxsanta ilaahayna u caroon maayo subxaana wa tacaala inaba ha yaraatee maxaa yeelay inama aطaacatu fi اlmacruuf laa طaacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaaliq hadduu doonayo shay munkar ah oo shareecada islaamka kasoo horjeeda inay samayso laga yeeli maayo inabaa yaraate maxaa yeelay rabulciza jala wacala daacadiisaa ka horeysa laakiin wax shareecada islaamka ay inkirsan tahayna ma aha waa wuxuu xaq u leeyahay inay samayso waajib bay ku tahay gabadha ma awoodi karaya iyo ma yeeli karaya iyo waxaasi loogu dulqaadan maayo rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh wاlmarأaةu wamra'aة baatat wa zawjuha calayha saakhiطun waa haweenay barisay weeyaan habeenkaa isagaa seexatay iyadoo ninkeediina u cariisan yahy caradaasi waxa ugu weyn ay ku iman karayso waxa weeyaan haddii gogasha habeenkii ugu yarto ay diido waanu soo marnay rasuulku inuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh sakhط aladii fi الsamaa allihii samada ahaaday baa u caroonaya subxaana wa tacaala lafdi kaleo xadiid nabiga laga warinayana wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu calayh lacanatha almalaa'ika malaa'igtii xagga sare jirtay yaa soo lacnadaysa malaa'igtaas ayaa soo lacnadaysa hadduu qof mumina yahay oo min ahli اljanna yahayna rasuulka wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam xuuralcintii baa soo lacnadaysa saddex dhinac waa oga imanaysaa xuuralcintiina waa oga imanaysaa malaa'igtiina waa oga imanaysaa isla markaana rabاlciza jala wacala xaggiisa waa oga imanaysaa taasi waxay keenaysaa gabadhii inay raali geliso ninkeedii in la raaligeliyo raggii ayay keenaysaa qofka muslimka ahna caqliga saliimka iska lehna haddii gabadhu ay raali geliso oo ay isku dayda inay raali geliso isaguna raali waa noqonaya waa raali gelinaya shaki ma lah laakiin marka ay madax taagto isna waa madax taagaya maxaa yeele sayid isaga ah rablbeyt isaga ah maqaayistii wax lagu qiyaasi jiray iyo mawaasiintii wax lagu cabiri jiray intaba waa isbedeleen waxa weeyaan ninku inuu raali geliyo xaaskii bay noqonaysaa wuxuunan ilaahay raalli ka ahayn waa inuu ku raalli geliyo maxaa ka soo baxaya meeshii marka waxaa ka soo baxaya gurigaasoo dhan ba inuusan ilaahay raalli ka ahayn u caraysan yahay ilaahay gabadhii la qabay way iska safraysaa bilaa maxram way iska socotaa bilaa idan cid ay u aabayeelaysa mala guriga waa isaga idmaysaa cidday doonto idan la weydiisan maayo war qofkaa ma ogoli laga yeeli maayo meeshaa ma ogolay inaad tagto laga yeeli maayo iyadiina waa malcuunad weeyaan ilahay baa u caraysan subxaana wa tacaala camal laga aqbalayana ma lah ha ku bishaaraysato salaadan ay forfororsanayso ilahay ka yeeli maayo subxaana wa salaada ayadaa wax ilaahay ka yeelaya maaha subxaana wa maxaa yele xadiidkaa saxiixa ayuu nebigu ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh wamra'atun baatat wazawjuhaa calayha saakit in siday ku raali lahayd iyadaa laga rabaa marka wa imaamu qowmin wahum lahu kaarihuun imaamu qowminka saddexaad waxa weeyaan imaam dad hogaaminaya salaadoodii imaam ugu ah isla markaana wahum iyagu lahu isaga kaarihuun ay kohanayaan dadka la tilmaamaya laleeyahay waa kohanayaanna waxaa loola jeeda waa dadka cilmiga leh ee ahlulcilmiga ah ama qofkan ha lagu yaqaano fisqi uu leeyahay ama mubtadic inuu yahay dadka inuu isaga tago uusan tujinin ayaa habboon sidaasaa wanaagsan ibn abilcizi raxmat اllahi tacala caleyh markuu ka waramayey sharx caqiidati طaxaawiyada aad iyo aad ayuu u tafsiirinaya masalada iyada wagayri dalika min alculamaa dib ha loogu laabto maxaa yeelay inaad dadkii hor iyadoo aynan ku kohanayaan aysan raalli kaa ahayn iyadoo ku kohanayaan raalli aynan kaa ahayn waxay keenaysaa salaadaada adiga inaad u baasbaxdo oo ilahi uusan kaa aqbalin subxaana wa tacaala cibrada la sheegayana waa cumuum dadka guud ahaan baa loola jeedaa culammadooda iyo caamadoodii inaysan raalli ka ahayn ama culamadiiba inaysan raalli ka ahayn ama ahlulcilmiga inaysan raalli ka ahayn ama alabatulcilmi inaysan raalli ka ahayn qofka isaga ah ama caamadii kale ee hawadeeda ku diidanayd wax diin aan ku diidanayn dan lagama laha qofka isagaa ah. waxa lagu diidan yahay waa diinta weeyaan marka xadiidka isagaana sidaynu tilmaanay waa saxiix weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaasuu odhanayay imaamu abaraani wuxuu warinayaa fii mucjam alawsat bayhaqina fii kitaabi shucab aliimaan ku warinaya riwaayad kale oo jaabir bn cabdilah laga warinaya radi allahu tacala canhu arضaah wuxuu ohanaya nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh ayuma cabdin maata fii ibaaqihi dakhala الnaar addoon walba oo carara cararkaa isaga ee sayidkiisi uu ka cararayna ku dhinta naartuu gelaya wain kaana qutila fii sabiili اllah haba ahaado mid lagu dilay wadada ilahi subxaana wa tacaala intuu sayidkiisii ka cararo hadduu yihahdo jihaad baan aadaya oo uu ku dhinto naar buu gelaya naar buu gelaya isaga naftirkiisa u baahan tafsiil xadiidkan isagaa marka baabka la marayo culimada islaamku waa ka hadlaan xadiidka isaga sheekh naasir waa xasaninaya saxiix jaamici sagiirka laba kun toddoba boqol iyo soddon iyo saddex wa lmustadraki waxaa ku soo arooray lilxaakimi min xadiidi caliyin marfuucan xadiid caliy bni abi aalib uu lahaa nabiga u rafcinayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh inuu yihi nebigu salawaatu اllah wasalaamu caleyh lacana allah ilaahay ha lacnado man tawalla qofkii ka weli dhigta hayra mawaaliih yani sayidadiisii cidaanan ahayn adoonku hadduusan cidaan sayidkiisa ahayn ka weli dhigto ilahay lacnadiisa ku dhacaysa xadiidka isagaana saxiix weeyaan oo wuxuu oranaya xaakim waa saxiixu lisnaad imaamu dahabina waa ku waafaqay waana sidaas weeyaan sidoo kale waxaa ku soo arooray mustadrika calaa shari shaykhayn xadii shari shaykhayn ah bal xadiidkan isaga mustadrik keliya kuma sugna waa ka badan yahay axmed ibn xambal musnadkiisu ku warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay silsilaة axaadiiث الصaxiixa jaamic صagiirkana waa ku saxiix yeelay saddex kun iyo konton iyo saddex bukhaari adab mufradka ayuu ku warinaya abu yaclana musnadkiisa طabranina mucjam kabiirka bayhaqinana wuxuu ku warinaya shucab اliimaan ibn abi caasimna kitaab الsuna waxaa laga warinaya waa min xadiiثi fudaalata bna cubayda saxaabigii la ohan jiray radi allahu tacala canhu ardaa isagoo nebigu u rafcinaya salawaatu اllah wasalaamu aleyh nebigu wuxuu yihi ثalaaثaة saddex laa tasأl canhum ha isweydiinin meeshay ku dambaynayaan ilahay agtiisa subxaana wa tacaala wax la isweydiiye maaha ciqaab iyo cara allay leeyihin rajulunka koowaad waa qof faaraqa aljamaacata jamaacada muslimiinta khilaafay khilaafka isagana waa khilaaf caqiida ah weyaan khilaafkuna waa khilaaf caqiidaa ah weyaan maxaa yeelay qeybo ka mid a ah ahlulcilmiga imaam albulqeyni raxmat اllahi tacaala caleyh ayaa wuxuu odhanayay man saba abaa bakrin wa cumar faqad faaraqa aljamaaca qofka caaya abuu iyo cumar faaraqa aljamaaca jamaacada nebigu sheegaya calayh isalaatu wasalaam waa ka baxay marka jamaacadan la tilmaamayo waa caqiidadii ahli اlislaam ahli الsunati waاljamaca ahli اliimaan ahli الtawxiid waxa ku magacawdidba nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu rumaysnaa wey ma ana calayhi اlyowm waasxaabi buu yihi qofka khilaafa faaraqa aljamaca wa casaa imaama nebigu wuxuu yihi calayh الsalaatu wasalaam rajulu qof faaraqa aljamacata muslimiintii ka dhex baxay wa casaa imaama imaamkii muslimiintao dhan ay lahaayeenna caasiyey famaata dhintay caasiyan kaasi famaata dhintay sidaa ku dhintay maata caasiyan weeyaane waa isagoo caasiya buu dhintay ilah agtiisana caasi buu ka yahay adduunyadiina sidaasuu caasi u yahay macnaha loola jeedana imaamku waxa weeyaan imaamka muslimiintao dhan ay leeyihiin ayuu khilaafay oo ka hor yimid dagaal buu ola baxay iyo wixii la mid ah wa cabdun abiqa addoon cararay weeye oo famaata sidaa ku dhintay isaguna laa tas'al canhu naar buu gelaya adoon sidaa intuu u cararay ku dhintay ta saddexaadna waxa weyaan xaaladda saddexaad imra'atun haweeney haaba canha zawjuha ninkeedii uu ka maqan yahay wax allaale waxay u baahnayd oo dhanna waa u keenay haaba canha zawjuha ninkeedii baa ka maqan waqad kafaaha almu'na hawloo dhanna waa uga filaaday masaariifteedii marashigeedii hoyigeedii wax walba waa oga filan yahay fatabarajat bacdahu kadibna banaankay u baxday halkaaga joog gurigaaga ha ka bixin khaadimadii xitaa waa u keenay maxaa u baahanta maye suuqay gashay waa caasisay iyaduna hadday sidaa ku dhimato dakhalat الnaar weyaan laa tasأl canhu xadiidkuna waa xadiid صaxiixa sidaynu tilmaanay lafdi kale ayaa wuxuu odhanayay wاmraأaة gaaba canha zawjuha waqad kafaaha اlmu'na fakhaanathu way khiyaantay oo gogol dhaaf bay ola timid iyaduna laa tasأl canhu weyaan labada lafdiba marka waa soo arooreen waana صaxiix weeyaan alkabiiraة اlkhamisaةi wاlkhamsuun kabiirada shan iyo kontonaad kabiirada shan iyo kontonaad waxa weeyaan man dabaxa ligayr اllah mila an yaquula biismi sayidi الshaykh waa inuu qofku ku gowraco ilaahay keyrkii subxaanaه wa tacaala xoolihi xoolaha inuu ku gowraco ilaahay keyrkii subxaana wa tacaala ilaahay keyrkii subxaana wa tacaala oo waa maxay methel buu ina siiye sheekho wuxuu yihi waxa ay la mid tahay inuu yidhaahdo biismi sayidi asheikh markuu xoolaha gowracayo magaca uu ku gowracayo inuu yahay sayidii asheikh alfulani sheekhii hebel ahaa awliyadii hebel ahayd inuu ku gowraco qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wala taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi wainahu lafisq ayaddu si waadixay ugu caddahay walaa taakulu rabbi waa inaga reebay subxaana wa tacaala amar weeyaan amarkuna wuxuu faa'ideeyey sidiisaba waa wujuub waajibnimuu faa'ideeyaa waajibnimadoona macnaheedu waxa weeyaan amarka in la qaato waa waajib weeyaan qofka ka tagana waa casiye ilahi subxaana wa tacaala alla wuxuu leeya walaa takuluu ha cunina xaraam weeyaan macnaheedu mima lam yudkar waxaanan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa markii la gowracayay waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin ka waran haddii magacii ilaahay wax kale laisku daray haddii magaca ilaahay iyo wax kale la ysku daray isna ha u dhowaani alle wuxuu yihi wainahu kaa magaca ilaahay aan lagu xusin la fisqun weeyaan ama ilaahayo cid kale laysugu laysugu daray laysugu wehelyeelay alle aayad kale wuxuu ku oranaya fi suurati اlancam naf ahaanteeda aw fisqan uhila ligayr اllahi bih ama alla wuxuu idinka reebaya waxa weeyaan subxaana wa tacaala fisqi loogu sawdeeyey oo markii la gowracayay loogu dhawaaqay gayr اllahi caza wajala bih ilaahay cidaanan ahayn loogu gowracay maxaa yeele gowracu ilahay baa iskale subxaana wa tacaala sida nolosheenna iyo geerideenna ilaahay u leeyahay dhammaanteeda oo ilahay inaan u caabudna la doonayo gowracana waa in ilaahay uu yeeshaa subxaana wa maxaa yeele waa nooc min anwaaci ilcibaada ah bal cibaadaadku ugu horeeya waana tan nebiga la amray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh fasalli lirabbika wanxar baa la yihi nebigu alay sala slam gowrac ilahay u gowraca subxaana wa aayaddii kale a rabbi ku cadeeyey fii suurati ancaamna fahanteeda aakhirkeeda ahayd isagoo rabi dhahaya qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wbidalika umirta nebi muxamedow waxaad tiraahdaa ina salaatii wanusukii salaadayda iyo gowracayda salaadda iyo gowraci waa la lamaaneeye maxyaaya wamamaatii noloshayda iyo geeridayda afartaasiba lilaahi rabi اlcaalamiin salaada ilaahay baa iska leh mila dalika gowracana ilaahay baa iska leh noloshaada dhammaanteeda ilaahay baa iskale cid kale inaad u leexisid ma aha haddaad dhimanaysana waa inaad ku dhimataa dariiqi ilahi subxaana wa tacala walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka gowracu waa cibaado weeyaan dadka qaarkii moodaya inaysan cibaado ahayn waa khalad waa khalad weeyaan qofka gowracayana waa inuu muslim yahay ama waa inuu ahlu kitaab yahay ahlu kitaabnimadiisu ay cadda culimada islaamku waa ka hadlaan masalada iyada ah qaala alcalaa bn cabd wuxuu oranaya can abihi cabdالرaحman بn yacquub ninkii la oran jiray way tilmid abi hurayra radi الlahu tacalى canhu arda taabici weeyaan can hani mawla caliy wuxuu ka warinaya hani mawla caliy ninkii la ohan jiray waa riwaayaة taabici can taabici ana caliya radi الlahu tacalى canhu qaal cali bn abi طaalib baa wuxuu yihi ya hani ma yaqulu الnaas maada yaqulu الnaas hani dadku maxay leeyihiin dadku maxay oranayaan qaala wuxuu yihi yaddacuuna waxay sheeganayaan waagii kuufa uu tegey wey cali radi allahu tacala canhu ardaa ee dadka qaarkii ay ku fidnoobeen ee cabdullahi bna saba ninkii la ohan jiray yahuudiga ahaa uu soo baxay iyo wixii la mid ah oo shiicada iyo rawaafidda wakhtiga imanaysa weeyaan ee cali bni abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa ay buunbuuniyeen wuxuu cali baa weydiiyey radi allahu tacala canhu markaasuu hanib wuxuu yihi yaddacuuna waxay sheeganayaan ana cindaka inuu agtaada yahay cilman min rasuuli اllahi salى اllah alay slam laa tudhiru cilmi agtaada inuu yahay adigu aadan muujinaynin oo aad qarinayso shiicadu waa aaminsan yihiin arinta yada waxay leeyihiin waxaa jira musxaf faatima wax lagu magacaabo faatima nebiga ka qaadatay faatimana cali bay siisay radi allahu tacaala canhu ardaa mahdiga keeni doona waxyaabo khuraafaadu sidaasoo kale ah oy aaminsan yihiin baa jira musxafkan iyo qur-aankan hadda aanu haysanno waxay aaminsan yihiin inay saxaabada ku cayaartay ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin waxyaaba ziyaada inuu leeyahay nuqsaan inuu leeyahay waxyaaba ay ka maqan yihiin aayado badan baa ka maqan iyo suurada ayay leeyihin kufri bay ku dhaceen meesha ayada cali bni abi aalib radi allahu tacaala canhu markii sidaa la yidhi qaala wuxuu yidhi cali radi allahu tacaala canhu faاstakhraja wuxuu soo saaray saxiifata min sayfihi fiiha sayftiisa meeshii dambe ee la qabsanayay xarig ku xiran ayaa waxaa ku guntanaa warqad warqadda iyada ah waagii nebiga calayh salaatu wasalaam ayuu kaga qortay axaadiista nebiga wax ka mid ah cali marka wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu ardaa faاstakhraja wuxuu soo saartay saxiifatan warqad min sayfihi seeftiisu ka soo saaray dabadeeda dambe weeyaan fiiha hada ma samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam lafdi kale wuxuu ohanaya wallaahi agtayda ma ahaanin kitaabka ilaahay ama fahm ilahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa aan ka fahmay aw ma fi hadihi الصaxiifa ama waxa ku qoran warqadan oo nebiga ka maqlay mooye salawatu اllah wasalaamu alayh nebiga afkiisaan ka qoray yadana saxaabada iyo wada joogta ayuu nebiga ka qoray salawaatu اllah wasalaamu alayh qofka sheegtay inuu cali radi allahu tacala canhu ardaa saxaabada cilmi dheer yahay kaadib weeyaan ama xadiidka dhinacaas ay ku wariyaan xadiidka dhinacaas ay wariyaan oo shiicadu aad iyo aad u buunbuuniso xadiidka isaga waa xadiid mawduuca ah, muftara cala nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam sidaasna culimmada ahlulxadiidka ayaa oranaya kutubtoodana waa kusoo naqlinayaan ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin sheikh alislaamna teymiyana aad iyo aad ayuu xadiidka isaga u fogeynaya hadday noqon lahayd majmuuc alfataawa ama hadday noqon lahayd markuu radinayo shiicadii kitaabkiisa miisaanka ah wahaakada iyo wixii la mid ah xadiidka macnihiisu waxa weeyaan inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ana madiinaة اlcilmi wacaliyu baabuha anigu waxaan ahay magaaladii cilmiga calina waa albaabkeedii maxay ola jeedaan albaabka meelaan ahayn guriga lagama soo geli karayo maxaa yl allah bay oranaya subxaana wa tacaala markuu arintaa ka hadlaya fi suurati اlbaqara alla wuxuu yihi subxaana wa tacala wأtu lbuyuuta min abwaabiha idan qofkii cilmiga waxyiga doonaya alqur'aan wالsuna cali bn abi aalib ha ka yimaada xaggiisay leeyihin arrintaasi sax maaha cali radi allahu tacaala canhu ardaa waa yaqaanay cilmi shakina ma laha nebigana waa u duceeyey salawaat اllah wasalaamu caleyh laakiin masaaisha qaarkeed waa looga cilmi badnaa shakina ma leh masaaisha qaarkeed waa looga cilmi badnaa arrinta iyada marka qofka sheegtay inuu cali radi tacaala canhu ardaa ka cilmi badan yahay saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin qofkaasi gabadfal buu la yimid xaqiiqana ma hayo xaqiiqana ma hayo wuxuu ohanaya cali radi allahu tacaala canhu ardaa hada ma samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam kan weeye kaan ka maqlay rasuulka salawaatu اllah wasalaamu calayh oo waa maxay inuu rasuulku yihi lacana allahu man dabaxa ligayr اllah ilaahay ha lacnado qofkii ilahay keyrkii wax u gowraca allaha lacnado oo ilahay ba lacnadiisaaba ku dhacday weeyaan man dabaxa ligayr اllah qofkii ilahay keyrkii wax u gowraca maxaa yeele wixii ilahay keyrkii loo gowracay in la cuno waa xaaraam weeyaan farqi ma laha hadduu qofku sanam u gowraco ama hadduu sheekh uweys ziyaaradiis iyadoo la maraya wax gowraco ama hadduu sheekhii kale ee reerka e, qaraabada maxaa yeele waaga dambe waxayba noqotayba reer walba iyo jifo walba inay yeeshaan awliyo mm, marka waxay ahaataba ama kuwa ka wada dhexeeya ha noqoto ama mid midkay reer walba gooni u leeyihiin sanamkay gooni u lahayeenba ha noqde arinta iyadaa waxay loo gowracay xaaraam weeyaan ma banaana wamaa dubixa cala nusubta isagoo hoosgelayaan ilahay wuu sheegay subxaana wa tacaala markay ka waramayeen saxaabada iyo keyrkood cabdullah bin cabaasna waa laga wariyaa ragga mufasiriinta dhammaan waxay odhanayaan yacni maa lam yudaka aw yudbax ligayr اllah waxaa loola jeedo wamaa dubixa cala nusub aayadda ah waxaa loola jeedaa wixii loo gowracay ilahay keyrkii subxaana wa tacaala ama waxaanan ba yani aan birtii aynan ku dhicin oo xalaal lagu gowracinba taasaa loola jeedaa bay leeyihin cali wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh lacana allah ilaahay ha lacnado man dabaxa ligayr اllah qofkii ilahay keyrkii wax u gowraca waman tawalaa qofkii ka wali dhigta kayra mawaaliih mawaalidiisa waxaanan ahayn waa baabkii hore weeyaan walacana allahu alcaaq ilaahay ha lacnado caasiga waalidkii caasinaya liwaaliday walacana allahu ilaahay ha lacnado muntaqisa manaari اlard way inoo iman doontaa qofka nuqsaamiya manaara alardi calaamooyinkii dhulka xuduuddii iyo soohdintii dhulka u kala taallay ee dadka u kala taallay habeenkii wakhti gudcora intuu ku guureeyo inuu burburiyo oo uu durjiyo iyo wixii la mid ah markaa ama inuu burburiyo sidii meeshaa isaga fawda oga dhalatay iyo wixii la mid a ah, qofkaan allaha lacnada bu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam xadiidka isagaa saxiix weeyaan xaakim baa warinayay keyrkiisa calaa sharطi muslim buuna kusoo saarayaa waana saxiixaya xadiidkaasi riwaayado tiro badan buuna ku yimaadaa imaamu nawwi xadiidka markii uu tilmaamayey fii saxiixi muslim sharaxiisa wuxuu ohanayay ilaahay khayrkii oo loo gowraco subxaanahu wa tacaala waxay la mid tahay sida sanamyadii oo loo gowraco ama saliibkii in loo gowraco ama nebiyullaahi muusa wixii loo gowracay ama nebiyullaahi ciisa wixii loo gowracay ama kacbada wixii loo gowracay iyo wixii intaa la mida ah dhammaan xaaraam weyaan dhammaan waxaasoo idil xaaraam weyaan wa amaa dubixa ligayr اllah fاlmuraadu bihi imaam اnawwi wuxuu yihi waxaa loola jeeda waxa weeyaan an yudbaxa biismi غayr اllahi tacaalى in lagu gowraco magaca ilaahay waxaanan ahayn kaman waxaa taa la mid ah tilmaanteedaan ku siinayaaye waa sida xoolihii dubixa lisanam sanam loo gowracay sanam weyn halkan yaalla neefkan in loo birayo isaga loo dhigay oo ama isaga magaciisii lagu gowracay aw isaliibi ama qolooyinkii masiixiyiinta waxani inay saliibka u sameeyeen kiniisadda waxay ku sameynayeen wixii la mid ah aw limuusa ama yahuudi waxay muuse u gowracday aw liciisa ama nebi ciise wixii loo gowracay calayhim asalaam aw lilkacbati ama kacbada waxa loo gowracay in la yidhaahdo kacbada darteeda neefkan loo gowracaya wanaxwi dalik fakulu hada xaraamu walaa taxilu hadihi اdabiixa wixii nebi muuse loo gowracay ama nebi ciise loo gowracay hadday xaraam yihiin sheekh weys wixii loo gowracay ka warran marka sawaan kana daabixu sheekhu waa sii wado wuxuu yihi imaamu nawwi raximah اllah sawaan waxaa isku mid ah kana daabix kaa wax gowracaya inuu yahay muslima aw nasraaniya ama muslim ha ahaado oo sheekh aweys ha u gowraco kacbadii ha u gowraco wixii la mid ah ama yahuudi ha ahaado nasa calayhi saasina waxaa qowlkiisa ku tilmaamay ashaaficiy waاtafaqa calayhi asxaabuna shaaficiye haddaanu nahayna arrintaa waafaq baanu ka qabnaa soomaalina waxay tirahdaa shaaficiyaanu nahay meel iska waafaji marka fain qasada maca dalika tacdiima اlmadbuuxi lahu hayr اllah wاlcibaadaةi lahu kana dalika kufra haddii markaasi uu ku darsado arrintaasi waa in loo gowracay darteeda keliya laakiin fain qasada haddii gowracaasi u dheer yahay maca dalika marka lagu daro tacdiima اlmadbuuxi lah ka loo gowracayo weynankiisa hebel ah, waa awliye ilaahay aad iyo aad in loo gowraco waa mutay غayr الlah واlcibaadaة lah kana dalika kufra arrintaasi kufri bay noqonaysaa marka qolooyinkii meelaha iyagu sanadkiiba mar isugu iman jiray ee toddoba maalmood quburaha dul joogi jiray dhihi jiray maantana waa banaan bixi ziyaaradii wixii la mida kufri bay ku sugan yihiin ficilkay sameynaan ficil kufri weeyaan fain kaana daabixu muslima qabla dalik hadduu qofku ahaa markaa horteed intuusan waxan gowracin muslim saara bidabxi murtada gowracaasi wuxuu ku noqonayaa murtad buu yihi imam nawowi raximah اllah qowlka qowl la mida waxaa ohanaya ibn xajar alhaytami raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkiisa azawaajir can ikhtiraafi اlkabaa'ir mujaladka labaad safxada afar boqol iyo saddex iyo toban wuxuu ohanayay wajacala asxaabuna mima yaxrumu min adabixati an yaquula biismi اllahi wasma muxamadi asxaabteenna shaaficiyadu waxay yihaahdeen xoolaha aan la cuni karaynin waxaa ka mid ah waxa uu qofka markuu gowracaya yihaahdo ilaahay iyo nebi muxamedow ilaahay iyo nebi moxamed inuu wax isugu dara neefkaa gowraciisa ama inuu yidhaahdo moxameda rasuul اllaah mhm. nebi moxamed magaciisa inuu ku gowraco salawaatu اllah wasalaamu caleyh ama in kaniisadii lagu gowraco ama saliibkii loo gowraco ama nebi muuse loo gowraco ama nebi ciise loo gowraco waxaasoo idil ama qofka muslimka ah u gowraco nebi moxamed dartiisa ama boqorkii dartiisaba ha loo gowraco weyneyn iyo tacdiimin la tacdiiminayo ama jini ha loo gowraco wuxuu ohanaya fahada kulh muxaramu almadbuux wa huwa kabiiraة calى ma mara bkhilaafi ma low qasada اlfarax laakiin ka waran haddii ay tahay waalidkaagoo kuu yimid qof marti ahoo kuu yimid inaad u gowracday arrintaasi waa banaan tahay waa takruma wy qofkan isaga ah marti sharaf iyo marti soor darteeda haddii loo samaynayo dhibaato ma laha laakiin haddii loola qasdayo isaga in lagu raaligeliyo boqorkiiiyo wixii la mid ah iyo ama in loogu dhowaaday iyo wixii la mid ah ama jinigii haddii loola qasdayo kufri weeyaan arinta ayada ama masalan jiniga shartiisii inaad kaga magangeshid iyo siday jaahiliyada hore samayn jireen ama qolooyinka iyagu iska cuudiya ardooyinka ama wadaadada waxaad tiraahdidba waxaasoo idil kufri weeyaan gaalnimo lagu mudanayo walciyaadu biاllah idan ma banaana dabiixadii marka marna waxay noqonaysaa kabiira min alkabaa'ir mararka qaarkoodna qofka waxay gaarsiinaysaa murtad inuu noqdo sida culimada shawaaficdu ay qabaan ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin culamada kalena waa la qabaan alkabiiraة الsaadisati wاlkhamsuun kabiirada labiyo kontonaad man gayara manaara alard waa qofka dooriye ee bedela manaara alardi dhulka calaamooyinkiisi xuduudihii iyo sohdintii dhulka qofka bedela qofka bedela xuduudda iyo sohdinta waxaa loola jeedaa dhulkan macluumka ah waxaa iska leh fulaan dhulkan deriska la ahna hebel baa iska leh dhulkan ku dheganna hebel baa iska leh dhul walbana sohdin iyo xuduud buu leeyahay inuu bedelo xuduudda iyo sohdintaasaa loola jeedaa laakiin ka waran haddii waddankan iyo waddankan kaba soo qaad soomaaliya iyo jabuuti arrintaasi sohdin iyo xuduud ma noqonaysaa shareecada islaamka qofka bedelay ma lagu camal falayaa xadiidkan isagaa maya aslan maxaa yeele iyadaaba marka horeba dulmi ahaydba in dadka muslimiinta sohdin loo kala sameeya taasaa dulmi ah in loo kala sameeyo oo la yihahdo qoladana sacuudi baa la yihahdaa qoladana yeman baa la yihahdaa qoladana soomaali baa la dhahaa soomaalida lasii kala gooyo la yihahdo qoladan jabuutiyaan baa la yihahdaa wahaakada arrintaas iyadaa dulmi ah mana banaana iyadaa xaaraam ah sharcan arrintaasaaba sharcan xaaraam ah inaad ictiqaadisid oo aad tiraahdid annagoo soomaali a ah keliya arrintaa iyadaa marka horeba meel ka dhaca shareecada islaamka maxaa yeele almuslimu akhu lmuslim wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdi siduu alle u yiri weye subxaanaه wa tacaala walaha naga dhexeeyo waa walaa aad iyo aad u weynan badan islaamka ah laakiin xuduudahan iyo sohodintan waxyaabihii waxa weeyaan lainooga faa'idaystay lainooga faa'idaystay bay ka mid tahy wayna baabi'i doontaa in sha allahu tacaala fi lmustaqbali اlqariib wakti ay noqotaba way baabi'i doontaa wax sii jiri doona ma aha sida shareecada islaamka inoo ifinayso inoo tilmaami doonto oo nebigay sheegay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh marka taa loolama jeede waxa laga hadlayo waxa weeyaan manaara alardi ama takhuuma alardi marka la leeyahay waa xuduudihii dadka dhulkooda u kala dhexeeya dhulkaasina hal shardi baa ku xiran waxa weeyaan inuu qofkaasi noolaynayo dhulkii oo macnuhu waxa weyaan dhulkanaan iska odanaya waa isaga tegayaa dhulkii waa baaba'ay wax ku intifaacanaya male sidaasuu isaga baaba'ay halkaasuu ahaan jiray ree hebel ba halkaa iskalahaan jiray waxaas wax soconaya ma dhulka waxaa iskale qofkii nooleeya xuduudda haddaad u samaysatid oo aada qotomisatid sohdintaadii oo laguu garto adaa iskaleh dhulkaa isaga adaa iskale dhulkaa isaga lucina fi xadiidi caliyi can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam xadiidka caliy bn abi aalib ee hadda inoo soo hormaray sunan abi daawuudka ayuu ku sugan yahay muslim waa warinaya nisaa-i iyo axmed bn xambal musnadkiisa intaba waa ku sugan yahay xadiidka isaga ayaa tilmaamaya xadidka caliy bn abi aalib w ruwiya can cmr bn abi camri can cikrimata can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi cabdulahi bn cabaas qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alle wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh lacana allah ilaahay ha lacnado man dabaxa ligayr اllah qofka ilaahay heyrkii wax u gowracay allah ha lacnado buu yihi nebigu salawatu اllah wasalaamu calayh ilahay heyrkii qofkii wax u gowracay allah ha lacnado macnuhu waxa loola jeeda waxay tahay ilahay heyrkii subxaanah wa tacaala waa wixii aynu soo aragnay waxay doontaba ha ahaato ilahay eyrkii qofka wax u gowracay allah lacnaduu yihi nebigu salawat اllah wasalaamu alayh lacana allahu man saba waalidayh qofka labadiisa waalid caayana allaha lacnado waynu soo aragnay keyfiyada lacnada ayada ama keyfiyada sabigaaya waynu soo aragnay siduu u caayo waalidkiisa waa inuu qof kale waalidkii caayo o markaa waalidkiisii la caayo lacana allahu man camila qowma luuطin allaha lacnado man camila qofka sameeya camala qowma luuط qowmu luud waxay sameeyeen qofka sameeya wax afka lagu ballaarin karaya ma ah nebiga calayhi salaatu wasalaam kelimada ma cadaynin ay samaynayeen maxaa yeelay wax afka lagu sheego waa ka weye qofka muslimka ah afkiisa wuxuu u quura ma nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi luud qoonkiisii waxay samaynayeen qofka sameeya allah lacnado nebigana amar wuxuu nagu siiyey salawaat wasalaamu aleyh faqtuluu alfaacila wاlmafcuul bih ka lagu samaynaya ka wax samaynaya labadaba kurka ka gooyir nebigu alayh salaatu wasalaam maxaa yeelay culimada islaamku waxay yihaahdaan ciqaabta marka aad fiirisid ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii hore uu ciqaabay qolo ilaahay subxaana wa tacaala uu ciqaabay sidaasi ma jirto qowmu nabiy luut marka hore alle subxaana wa tacaala dhulku la gooye kor baa loo qaaday markii kor loo qaaday wa amtarna calayhim xijaara dhagxan cadaab ah oo sidii roobkii ah baa cirka oga soo hoobtay markii samadaa kore la geeyey oy cirka ku dhowaadeen iyo haddana la gembiyey fajacalna calayha saafila waamtarna calayhim xijaara labadiiba waa laysugu daray dhulkii oo lala gooyey dhagxan lagu salladay iyadoo ilahi subxaana wa tacaala sidaa u galay marka qoomuus ilaahay sidaa u cadaabay ma jirtaba subxaana wa tacaala sidaa darteeda saasaa loo gelaya marka xadiidka isagaana wuxuu waadix ku yahay lacana allah man hayara tukhuuma alardi qofka bedelo ee dooriya lacna allahu qofka allah lacnado man dabaxa ligayr اllah lacna allahu man hayara takuma اlardi aw takuma alard qofka bedele ee dooriye xuduudihii dhulka lacana allahu man kamaha alacmaa can اsabiil qofka indhoolaha ahaa qofka wadada yani dhinac mariya allah lacnado waa indhoole caawima u baahan yahay wadadiisi iyo gurigiisii isagoo usii socda yaa tir gurigaaga u socotay ha xaggan qaat wadadiisii waa dhaafis waadna og tahay arintaa iyada ah in lacnad ilaahay ay kugu dhacday keenaysaa in lacnad ilaahay ay kugu dhacdo yay keenaysaa ka waran laakiin haddii manaafacaad kale uu ku jiro marar qaarkood indhoolaha in la dabamariyo gurigiisa manaafacaad baa ku jira walacalla in eh, la leeyahay manaafacaadku muxuu yahay nin la oran jiray sulaymaan ibna mehraan acmash wuxuu ahaa indhala ah taabiciibuna ahaa min wuxuu ahaa anas ibnu malik iyo raggaasuu arkay anas ibnu malik keliyu arkay baa la yihahdaa kuufi buu ahaa caalim buuna ahaa culamaء اlxadiiثi wاlqur'an labadaba waa yahay qira'aadkana waa imaam cilmu اlxadiidkana waa imaam min aimati اlmuslimiin cilmi aad iyo aad u badanna waa xifdiyey waana indhala ah nin ardaydiisa wuxuuna ku ahaa nin ku ad adag ardayda shaygan inay xifdiyaan mooye si kale waxba oga kuma siin jirin dabeecaddiisu waa adkayd aad bu u dabeecad adkaa maalintii dambe arday janaaza la raacay janaazadii markay dhammaatay ee la duugey la aasay wakhti murug iyo weeyaan nin ardaydiisii ka mid ah looxyadiisiina wata yaa wuxuu yihi sheekhow ma gurigaa rabtay haa soo baxay waa waday qubuurihii iyo reerihii o dhan buu kala dhex baxay meel cidluu geeyey markaasuu yihi sheekhow ma taqaanaa meeshan aad joogtid maya waa meeshii heblaayo ahayd waa la isla yaqaanaa dhulka gurigaagiina inaan ku geeya habeenkii xalahayo tego wey looxyaan wataa kow dheh ilaa aad xadiidka ii meerisid ood iiga buuxisid xadiidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gurigaaga ku geyn maayo de laba mid weeyaan inuu meeshaa ku silco oo wuxuu la kulmi lahaaba la kulmo ama dugaag ha ku cuno ama ha sii habaabo inan waa indhala yahay habeenkiina waa noqotay oo gabaldhac weeyaan maxaa la samaynaya iyo inuu u meeriyo xadiidkii markaasuu yihi waa yahay bal qoro xadaثna fulan qaala xadaثna fulan qaala rasuul الlahi sal ه lay slm kada wa kada looxyihii buu ka buuxsaday waxaynu dhihi jirnay dugsiga markaan dhiganayno waa la shiilshiilay hoostu iska gelgeliyay xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam in allaale intuu ka faa'iideysan karayo waa ka buuxsaday nin caqli badan buu ahaa meeshii qubuurihii dhexdoodii buu dhigtay iyo meeshii cidlada ahayd maxaa yeele sheekha waa ogyahay hadduu intuu qaato magaalada la loxyo waa baxay wuxuu yidhi haye soo baxaan ku kaxeeye marka waa soo kaxeeyo gurigiisu keenay markuu gurigii keeno ogaaday shinqartii iyo reerihii iyo wixii o dhan yuu qabtay dadkiiba isugu yeeray wuxuu yidhi looxyaha keen wuxuu yidhi xaggee meeshii aan ku kaan markii aan fadhinay baan kaga soo tegey markaasuu ku yidhi waxa aan kuu sheegayo dhan been weeyaan xaashaa buu yidhi arrinta waa iskale waa ka waa ka weynta maxaa yeele inaad nebiga ku been abuurato salawaat اllahi wasalaamu aley adoo acmash ah suurtagal ma xaasha arinta xaasha marka hadday faa'iide ku jirto sidaasoo kale ah u malayn maayo maanta inaan qof indhoola intaan garabka qabanno dhehena xadiidka nebiga ii meeri laakiin dadkii hore sidaasay yeeli jireen ayib lacana rasul lacana allahu man saba waalidayhi walacana allahu man camila camala qowma luuطin rawaahu cabdاlcaزiiz الdaarawardiy can camri wazaada fiihi wuxuu ku daray lacana allahu man waqaca calى bahiima nebigu wuxuu ku daray salawatu اllah wasalaamu aleyh lacana allah allaha lacnado man waqaca calى bahiimatin isna waa la dilaya xoolahana waa la dilaya lagu intifaacan maayo xoolaha mar dambe xadiidka isagaa saxiix weeye abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa warinaya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelaya irwa alkhaliilka raqamka laba kun iyo saddex boqol iyo konton axaadiis aad u tiro badan baa ku soo aroortay nebiga xaggiisa kaga soo aroortay salawaatu اllah wasalaamu caleyh dhammaan uu ku tilmaamaya sidaas oo kale xadiidka saciid ibnu zayd ibn camr bn nufayl bukhaariyo muslim iyo keyrkiisaa warinayay man hayara takhuma alard nebigu uu ku tilmaamaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh abu hurayra iyo caaisha sidaas leeg iyaguna waa warinayaan xadiidkoodana waa xadiid nabiga ay u rafcinayaan salawaatu اllah wasalaamu caleyh nebigu uu leeyahay salawaatu اllah wasalaamu caleyh man dalma qayda shibri min alardi fainahu yuطawaqu bihi ywma alqiyaamati sabca alaraadiin lafdiga saciid ibnu zayd wuxuu ku sugan yahay saxiixeynka sidaynu tilmaanay bayhaqi baa warinaya sunan suqra طabrani fi lmucjam اlawsط ayuu ku warinaya wagayri dalik lafdigiisuna wuxuu ahaa man dalma qayda shibri min alardi طawaqahu sabca alaraadiina ywma alqiyaama daramina waa warinayey sidaasi la mid ah ibnu khuseyme iyo axmed ibn xambal iyo dhammaan waa soo saarayaan iyo nisaa'iba nebigu leeyahy salawatu اllah wasalaamu alayh man dalama qayda shibr taaka in la qofkii dulmiya dhulkii xuduudiibuu dooriyey reerkii kaluu ku durkay soodintoodii booskiisii intuu lahaa sharciga xaqa u lahaa waa dhaafay muxuu sameeyey meeshuu doonaba ha ku durke eh xuduudda ayadaa waa dooriyey soo maaha nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam qoortaa loo geliyaa yowma alqiyaamati sabca اlaraadiin saasaa loogu qorgeliyaa buu yihi oo lafdiga isaga waxaa sii cadaynaya riwaayad ibni cumar laga warinaya sunana daaramigana ku sugan oo wuxuu odhanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afra alfira been abuurad waxaa ugu weynan badan man iddacaa ilaa hayri abiih wa afra alfira man ra'aa caynayhi fi اnnowmi ma lam tara waman gayara takhuuma اlardi musnadka ayuuna ku sugan yahay xadiidka isaga umayma gabadhii ahayd min mawlaati rasuuli lahi sala اllah alay slam iyadana waa laga warinaya mustadraka xaakim iyo keyrkiisaba waa ku sugan yahay xadiidka isaga ah imaamu طabarani wuxuu ku warinaya kitaabkiisa tahdiib اlaathaarka ah waxaa kaloo warinayey طabarani mucjam اkabiirka ayuu ku warinaya isaguna imam طabrina tahdiib اlaathaarka ayuu kusoo saaraya wغayra dalik xadiidka isagana صaxiix weeye imam ibn abi caasim kitaabkiisa alaxaad wاlmathani ayuu ku warinaya xaakimna mustadrkiisa fi macrifati الصaxaabة ayuu ku keenaya waxay odhanaysay rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam ayaa wuxuu yihi walaa tزidana walaa tsdid fi takhumi ma fi takhumi اlأrض fainaka taأti ywma اlqiyaamati wcalى cunuqika miqdaara sabc اlaraadiin adigu ha kordhisanin shibr wax la eg dhulka xuduuddiisa xuduud aadan lahayn ha gelin maxaa yeele haddaad saa yeesho toddobada dhul ayaa luqunta lagu gelinayaa maalinta qiyaamaha sidaasuu ohanaya axaadiistaas iyo axaadiista la mid ah cali bn abi aalib isagoona waa laga warinaya radi allahu tacala canhu ardah wuxuu ohanaya man akhada arda bigayri xaqiha qofka qaata dhul xaq uunan ulahayn xaq uunan u lahayn qaata kullifa an yaxmila turaabaha ilى اlmaxshar waxaa lagu xambaaraa inuu qaado waxaa lagu kalifaa inuu xambaaro caradeeda ila اlmaxshar ma inta la taagan yahay maxsharkiisaasaa lagu ciqaabaya qoortaa loo gelinaya mana xambaari karayo wey manheedu marka taasina waxaa in badan aynu sameyno weeyaane ficilkii naga dhaca dhulkeenna markaynu joogno qofka sadbursi iyo dhulkii uu ceyrsanayo qof kale dhul uu lahaa sharci laysaga soo samaysanaya waa laga kicinaya ama dhul uu deganaa baa laga kicinaya wagayri dalik dhulkana milkiyadiisa waxaa bixinaya waa dowladda weeyaan dadku meeshay deganaayeen in ay siiso dadka kalena ay dhulka kala siiso iyada xaq u leh maxaa yeele nebiga calayh isalaatu wasalaam isagaa dhulka bixin jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh qofka meeshuu degaya waa degayey laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam waa bixin jiray amar buuna nagu siiyey wadooyinkii in waasic laga dhigo ugu yaraan todoba toddoba taake iyo wii toddoba dhudhun iyo wixii lamida ah ugu yaraan ka yar weeyaan in laga dhigo ama toddoba mitr waxaa tidhaahdidba in laga dhiga nebiga amar ku bixiyey wahada shareecada islaamku waadix bay ku tahay oo culimada islaamku waa ka waramaan marka halkaasay u aroorayaan dhammaan lakiin waxaadan xaq u lahayn markaad raadisid sidaas aadna lagugu ciqaabaya yowma alqiyaama alkabiiraة الsaabicati wاlkhamsuun kabiirada toddobiyo kontonaad suba akaabir الصaxaaba in la caayo weeyaan sabigii akaabir الصaxaaba qofka muslimka oo la caayo waynu soo aragnay maxaa yeeley sibaabu اlmuslimi fisq wa qitaaluhu kufr fusuuq waa lagu tilmaamay caydiisii dilkiisana waxaa la yihi waa qitaalkiisana waxaa wey kufr in la caayo saxaabadii ka waranaya akaabirtoodii raggii waaweynaa abubakr iyo cumar iyo maxay noqonaysaa qaala الnabiyu salى اllahu عalيh wali waslm xadiidkii bukhaariga ku sugnaa nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu عaleyh in allaha caza wajala qaal alle wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala man caada lii waliya faqad aadantuhu biاlxarb qofkii aniga weligeyga igala dagaalama waxaan ogeysiinayaa dagaal wa qaala nabiyu salى اllahu عalayh waalih waslm xadiid bukhaariya muslimba ay warinayeen abi saciidin alkhudri laga warinaya radi allahu tacala canhu arضah wuxuu ohanayay rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu عaleyh laa tasubuu asxaabii asxaabteyda hayga caayina maxaa yeelay fawladii nafsu muxamadin allah nebi muxamed naftiisu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya low anfaqa axadukum cidda lala hadlaya waayo waa ciddaan asxaab ahayn asxaabta nebiga ciddaanan ahayn baa lala hadlaya oo la leeyahay low anfaqa axadukum qofkiin hadduu bixiyo mila uxudin dahaba wax uxud la eg oo dahaba hadduu bixiyo maa balaqa gaari maayo mudda axadihim qofkood mudkiisii gaari maayo walaa nasiifa barkiisana gaari maayo asxaabtayda maalin mud uu bixiyey midkood gaari maysid buurta uxud wax la egoo dahab haddaad bixisid lama eka nuskiisana lama eka nuskiisana lama eka marka sidaa darteeda qofka aad baacsanaysideed isku dayeysid inaad wax ka sheegtid qof aad gaari kartidba maaha mhm. hebel hebel fartiisana ma gaaraa la yihahda cididiisana ma gaaro macnaha siduu uga wen yahay uga sharaf iyo qiimo badan yahay baa laga hadlaya qofkan saxaabiga ah ee nebiga asxaabtiisa salawaatu اllah wasalaamu aleyh in wax laga sheega mamnuuc weeyaan muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa warinaya wa qaalat caaishaa radi allahu tacaala canha nebiga alayh salat slam asxaabtiisa in wax laga sheega marka waa mamnuuc laa tasubu asxaabii buu yihi asxaabta nebigana waxaa ah intii nebiga calayh salaatu wasalaam iyagoo muslimiina aragti nolol ku aragtay ee ku dhintay islaamnimadii aan ridoobin dadkaas asxaab ah saddexdaa shardi haddii laga helo saxaabi weeyaan inuu nebiga la kulmay isagoo muslim ah isla markaana ku dhintay islaamnimadii waa la kulmay muslim buu ahaa islaamnimadiibuna ku dhintay qofkaasaa saxaabi la yihahdaa hadduu soo islaamay uunan la kulmin nebiga calayhi salaatu wasalaam dad badanoo sidaasaa jiray saxaabi maaha maxaa yeelay aragtida qiimo weynan badan bay leedahay la kulanka nebiga aragtidiisa qiimo weynan badan bay leedahay ka waran qofka maanta inoo sheegtay inuu nebiga arkay salawatu wasalaamu aley saxaabi ma noqonaya kadib iyo been weeyaan shaydaan buu arkay maxaa yeeley suufiyada qaybo ka mid ah waxay leeyihiin nebigaan arkay calayh salaatu wasalaam cayaanan ma aha manaam iyo ru'yo ma ah ayaanan caadi baa nebigu u arkay salawatu llah wasalaamu aleyh isagoo socda weliba marka ay xadreynayaan markay istaagaan xadrada ay isku dhacayso waxay aaminsan yihin inuu nebiga soo galay salawaatu llah wasalaamu caleyh qolooyinka saalixiyada ah markay istaagaan ay soo rogmanayaan arrinta ayadaa waxa ka dambeeya waxay tahay inuu nebiga soo gelaya salawatu llah wasalaamu caleyh iyaga iyo qaybaha la midkaaba saasay aaminsan yihiin arrintaas iyadaa waa kadib weyaan nebiga alayh isalatu salaam qofkii nolol ku arkay ama kula kulmay hadduu indhalaaana la kulmay isagoo muslima ah shardigu taa weeyaan kadibna ku dhintay arinta ayadaa ah qofkaasa saxaabi ah hadduu nebiga arkay ka warran salawat ullahi wasalaamu aleyh oo la kulmay uusanna muslim ahayn laakiin gadaal ka soo islaamay nebiga markuu dhintay soo islaamay saxaabi ma noqonaya sida kacab alaxbaar ninkii la oran jiray ee taabiciga ahaa waagii abubakar iyo cumar iyuu soo islaamay waagii nebiga ma soo islaamin salawat ullahi wasalaamu aleyh wa qaalat caaishatu radi allahu tacaala canha caaisha waxay tihi radi allahu tacaala canha umiruu waxaa la faray dadkii weeyaan saxaabada ka dembeeyey bilistikfaari inay dembi dhaaf ilaahay u weydiiyaan liasxaabi muxamedin sala allahu alayh waalih wasalam fasabuu iyana waa caayeen maxaa yeelay waxa la ina faray waa inaan asxaabta nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh aan ilaahay dembi dhaaf u weydiino xadiidkan isagaa umina caaisha qowlkeeda ahna wuxuu ku sugan yahay waa muslim fii saxiixi muslim muqadamadiisa ayuu ku warinaya waxa nala faray inaan ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf u weydiino asxaabta nebiga salawatu llahi wasalaamu caleyh in la caayo laakiin xaq uma lihin arrintaa nagama mudna saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin wa yurwى can الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam nebiga waxaa laga wariyaa oo laga sheegay xaggiisa bisiiqati tamriid buu sheekha ku warinaya maxaa yeele xadiidka inuu daciif yahay buu ina tusinaya xadiid anas bnu malik weeyaan ibn abi caasim baa kitaabu sunna kusoo saaraya sheekh naasirna silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa ayuu ku warinaya maxaa yeele xadiidkan isaga duruq kale uu ku yimid baa jirta cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn cumar iyo keyrkooda laga wariyaa duruqda ay ku yimaadeenna waa tiro badan tahay sidaa darteed xadiidku xasan weeye طabrani wuxuu ku warinayay mucjam اkabiirka khatiib اlbaqhdadina taarikhdiisu kusoo saarayey wuxuu oranayay lafdiga isaga ah ee cabdullahi bn cumar laga warinaya lacana allahu man saba asxaabi lafdigan anas bnu malik laga warinayana waa la mid wa yurwى can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam sidaa darteed xadiidku xasan weeyaan man saba nebigu waxaa laga wariya salawaatu اllahi wasalaamu caleyh inuu yihi man saba asxaabi qofka asxaabtayda caaya facalayhi lacnat اllah ilahay lacnadiisa dushiisa ha ahaato in wax laga sheegay saxaabada maaha wa qaala caliyu wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu oranayey lafdiga isagaa waxaa warinayey muslim imaam albagawina waa soo saarayay wuxuu oranayay caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa wاladii falaqa alxabata wabara'a الnasma inahu lacahd الnabiy اlumiy ilay cali bn abi aalib wuxuu yihi radi allahu tacala canhu ardaa waladii allihii baan ku dhaaranaya falaqa alxabata mirahan yar ee iniinta a dilaacinaya dhulka marka lagu rido miro walba waa dilaaca isagoo biqil yar abuu soo baxaa allaha subxaanah wa tacaala awooddiisa iyo qudradiisa weeyaan cid kaloo dilaacin karaysa mala allaha miraha yar dilaacinaya ee biqishaa ka soo saaraya ayaan ku dhaaranaya wa bara'a nasama naftana abuuraya menidan yar markay riximka tagto iyadoo canluuf ah yaa qof bini aadanoo nool ka soo saara ama yaa xayawaan ka soo saara ilahay weyaan subxaana wa tacaala allahaasaan ku dhaaranaya inahu lacahdu nabiyi اlumiy waa ballantii uu ila galay ee iila ballamay aniga nebigii ummiga ahaa ilaya aniga xaggayga oo waa maxay nebigu umi buu ahaa salawat اllah waslaamu aleyh laa yaqra walaa yaktub sida saxiixa maxaa yeeley allah qur'aanka ku sheegay subxaana wa tacaala saasaana sax ah nebiga inuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh calina kala dardaarmay laa yuxibunii ila muminu walaa yubidunii ila munaafiq nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yuxibunii cali ma jeclaado ilaa muminu qof mumin a ah mooye walaa yubidunii cali ma naco ila munaafiq cali ma nifaaq weeyaan qof munaafiq ahoo munaafiqnimadiisii la garanaya mooye qof kaloo cali nacaya mala qofka jeclaanayana waa qof mu'min ah weeyaan cali keligii miya maya abubakar iyo cumarna waa la mid cuhmaanna waa la mid kibaara saxaabana waa la mid maxaa yeelay man saba asxaabii facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin sidaas weeyaan man saba asxaabii facalayhi lacnat اllah xadiidkii hore inoo soo hormaray sidaa darteeda sheekha wuxuu yihi imaamu dahabi raxmat اllahi tacala calayh faida kana hada ma qalahu الnabiyu salى اllahu alayh wasalam taasi haddii ay tahay wixii nebigu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh fi xaqi caliyin faالصidiiqu biاlأwlى وaxrى صidiiq abi bakr صidiiq biاlأwlى isagaa ka mudan waaxraa kagana ehelsan isagaa ka mudan kagana ehelsan caliy bn abi طaalib لأnnahu maxaa yeelay afضل الkhalqi bacda الnabiyi salى اlه alيه waslam khalqiga kan ugu fadliga badan weeyaan afضل اlkhalqi khalqiga kan ugu fadli badan weeyaan bacda الnabiyi salى اlه alay slam abu bakr صidiiq wmadhabu cumari وcaliy arrintii ay cumar iyo cali qabeenna waxay ahayd radi allahu tacala canhuma ana man fadla calى الصadiiq axada fainahu yujladu xad almuftara cumar iyo cali waxay yihaahdeen oy fatwoodeen qofkii qof bini aadana ka kormariya abu bakr ummaddan bacda الnabiyi salى اlه alay slam qofkii abu bakr qof ka kormariya qofkaasi waa muftari been abuurad la yimid qofka been abuuradka la yimidna maxay ahayd qadafka qofka hadduu ku dhaco sideetan karbaash baa lagu dhufanaya sidaa darteeda sideetan karbaash waa in lagu dhuftay yihahdeen qofka qof abubakar ka kormariya sideetan karbaash lagu dhufto hadalkana waxaa fatwooday cumar iyo caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhuma farawaa shucbatu waa wariyey can xusayn ibn cabdiraxmaan ninkii la oran jiray cabdiraxmaan ibn abi layla wuxuu ka waramiyey ana jaruud ibn اlmucalla alcabadi cabdiraحmaan ibn abi layla waa taabici weeyaan jaarud bin abi mucalana waa taabici qaala wuxuu yihi abu bakrin khayru min cumar abu bakr baa ka khayr badan cumar faqaala aakharan mid kaloo meesha fadhiyey baa fadul wuxuu u yihi cumaru khayru min abi bakr maya cumar baa ka khayr badan abu bakr fabalaga dalika cumar zamankii cumar baana la maraya ogow imaaradiisii fabalaga dalika cumar warkiibaa wuxuu gaaray cumar bn khaaab cumar markii loo sheegay wa ayo ninka itusu yihi aniga fadarabahu cumar ushiisii durada ahayd buu ku garaacay xataa shagara birijlayh ama shafara birijlayh ilaa lugaha kor uu taagay macnaha intuu dhacay uu lugihii miciin biday weeyaan lugihiisii kor u taagay lugaha ka garaacay cumar radi allahu tacala canhu sideetan karbaash buu dhabarka u geliyey wa qaala wuxuuna yihi ina abaa bakr saaxibu rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam weeyaan nebiga saaxiibkiisi weeye allah sheegay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana allah qur'aanka inoogu sheegay yaa ka fadli badnaan kara marka wa kaana akhyara الnaas dadka kan ugu khayr badan buuna ahaa uguna akhyaarsan fii kada wa kada man qaala gayra dalik qofkii intaa wax ka sokeeya abubakar ku tilmaama wajaba calayhi xadd اlmuftaara marka been abuurad xadkiisii baa laga oofinaya sideetan karbaash sidaadoo kale warawa marka war cad weeyaan meel loogu soo gabadana aan lahayn axmed bin xambal baa warinaya musnadkiisa ku warinaya warawaa xajaaj ibna dinaar ayaa wuxuu warinaya can abi macsharin can ibrahim ibn yaziidin الnakhaci ninkii la ohan jiray weyaan can calqama wuxuu ka warinaya qaala inuu yihi calqama samictu caliyan baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya balaganii waxaa isoo gaaray ana qowma dad waxaan maqlay oo la ii sheegay ana qowma dad yufadiluunii inay iga fadlinayaan abi bakrin wa cumar man qaala shayئa min hada qofkii warkaa yiraahda fahuwa muftarin been abuurad buu la yimid facalayhi sidaa darteeda calayhi maa calى اlmuftari waxaa korkiisa ahaanaya been abuurad wixii la yimid xadkiisii baa laga oofinaya cali radi allahu tacala canhu waa dardaarmayaa u ardaa wuxuuna leeyahay dad baa isoo gaaray sidaa samaynaya waxaa dushooda ah xuduudii qofka been abuuradka la yimid qadaf bay la yimaadeen in laga oofiye weeyaan wa can abi cubaydin warkaa isaga ahna saxiix weye cali radi allahu tacala canhu ardaa sheekh alislaam ibna teymiya markuu tilmaamayey kitaabkiisa majmuuc alfataawa wuxuu leeyahay mutawaatir weeyaan can caliy bni abi aalib sidoo kale ashatim kitaabkiisa asarim markuu kaga hadlayey wuxuu oranayey waxa wey sayf اlmasluul calى shatim الrasuul markuu ka hadlayay wuxuu ohanaya dariiq mutawaatir oo caliy bn abi aalib ooga soo arooray ilaa iyo sideetan ardaydiisii kamid a ayaa ka warinaya caliy bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa bal fowqa almimbar inuu ka yiri ayaa saxiix ah fowqa almimbar oo dadka badankiisa ama dhammaantoodaba ay maqleen cid arintaa war ka in aysan jirin shiicada warkay sheeganaya marka inuu been yahay taasaa kugu cadaynaysa wiilkiisa moxamed ibn cali moxamed alxanafi ninkii la ohan jiray baa weydiiye oo ku yidhi aabow yaa ugu fadli badan bacda nabiyi sala la alay slam abubakr buu yiri yaa ku xiga cumar yaa ku xiga haddaan dhihi lahaa waxaan ka baqanayay buu yihi inuu cumaan yihahdo bal waan ogaa inuu dhihi lahaa lafdiyada qaarkoodna waxaa sugan inuu weydiiyey oo uu yihi cumaan ama masalada cumaan iyo cali yaa fadli badan waa masale iska khilaaf ah laakiin siday jamhuurta u badan yihiin cumaan baa fadli badan calina waa ku xiga laakiin abubakr iyo cumar cid loo dhinac dhigaa ma laha maxaa yeelay sayida kuhuli ahli اljanna nebigaa yihi salawat wasalaamu aleyh inta odayaasha ahee jannada gashay yay sayid u yihiin abubakr iyo cumar sida xasan iyo xuseenba sayida shabaabi ahli اljanna u yihiin xasan iyo xuseenna inta dhalinyarada ee jannada gashay u yihiin sayid u yihiin buu yihi nebigu salawatu اllah wasalaamu aleyh odayaashii ummaddan weeyaan abubakr iyo cumar radi allahu tacala canhuma w can abi cubaydata waxaa laga wariyey ibnu xajalin ana caliya radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi laa uutiya la iima keeno birajulin nin fadalanii iga fadlay aniga calى abi wa cumar ilaa haddii la ii keeno jaladtuhu waan garaacaya xad almuftari waan garaacaya saasuu yihi cali bn abi aalib w qaala الnabiyu salى اllahu alayh alih wasalam nebigu wuxuu yihi man qaala liakhiihi ya kafir faqad ba'a biha axaduhuma xadiidkan waa inoo soo hormaray qofka walaalkii muslima ku yidhaahda ya kafir isaga ama qofkaa la yihi mid un baa la tegaya kelimada ayada macnaheedu waxa weeyaan shiicadii odhanaysay saxaabada waa kafara dhammaan ilaa cadad alasaabic toban wax gaaraya mooyaane oo salmaan iyo ninka la ohan jiray camaar ibni yaasir iyo rag noocaasoo kale ka reebaan intaa mooyaane inta kale waa gaaloobeen bay yidhaahdaan iyagaa gaalanimada mudan sheekha wuxuu yidhi fa aquulu waxaan leeyahay man qala liabi bakrin wadawayhi abu bakr iyo ragga la midka a qofka yidhaahda ya kafir faqad ba'a alqaatilu bilkufri hoogaha isagaa la tegay kufriga kaa qaatilka ah alqaa'il qofka qaa'ilka ah waa mid hogayo khasaare isaga kufriga la tegay huna qaطcan sida go-an liأna اllaha tacala alla wuxuu yidhi qad radya can الsaabiqiina اlأwaliin ilahi subxaana wa tacala waa ka raali noqday saabiqiintii hormartay islaamka isagoo taa warramayana rabbi wuxuu yidhi wالsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radya اllahu canhum waraduu canh saasuu rabbi yidhi subxaana wa tacala wsaabiquuna alwaluuna kuwii hormaray ee saabiqiinta ahaa ee hormaray islaamka ee min almuhaajiriina iyo walansaar iyo waladiina kuwa tabacuuhum iyaga raacay biixsaanin ku raacay radia allaahu ilaahay waa ka raali noqday canhum xaggooda waraduu canhu iyagana raalli bay ka noqdeen rabbi wman saba haulaa sheekha wuxuu yihi qofkii caaya kuwa faqad baaraza allaha tacaala bilmuxaaraba ilahay buu la dagaalamaya subxaana wa tacaala ma min shiiciyin ila wa calaa wajhihi lacna shiici ma jiro ilaa wejiga waxa ka saaran waa lacnad weyaan wejigiisay ka muuqata shiici baan ahay maalintuu ku yirahda wejigiisa qumaati u fiiri lacnada ka muuqata rifrifanka ku yaala iyo qaabdaridiisa iyo siduu samaynayo dhammaan waxaad arkaysaa lacnada inay ka muuqanayso bal shiicadu waa dadka ugu cadowsanan xagga sunnada culamadooda sidaa ku hadlaya casriga nool acdal acdaa shiica wa ayo acdal acdaa yahuud ma aha buu yihi mid iyaga ka mida culamadooda yahuud ma aha oo masiixiyiin ma aha oo ibliis ma aha waa sunnada weeyaan bal sunnadana iskuma jirte cumar bna khaaab weeyaan cumar bna khaaab ninkii dilay yuu ahaa magaciisa ma garanaysaan bilolol majuusi soo ma ahayn nin majuus u ahaanu islaam ahayn sida saxa ah ninkaa isaga ah awliya min awliyaa illahi weyaan agtooda qabribay u samaysteen qabri bay u samaysteen eraan ku yaalla oy u bixiyeen qabriga isaga inuu yahay ninkii shahiidka ahaa ee dilay cumar radi allahu tacaala canhu arda halkaasay kusoo booqdaan qabri weynan badan weeyaanoo daar aad iyo aad u weynan badan ay ka dhiseen ood la tacajubaysid mhm qabrigaasay u dhiseen malcuuniinta sidaa darteed culimada islaamku iskuma khilaafsana badankooda jamhuurtu siday qabaan in la lacnado shiicadii wabidhaat gaar ahaan dadkooda culimada cilmiga leh in la lacnado laiskuma diidana la iskuma diidana arintaa iyada ee waxu muranka ka taagan yahay waxa weyaan caamadooda aan garanaynin macna shiica xitaa ma la lacnadi karayaa oo lacnad ehel ma u yihiin mise maya taa weyaan tan khilaafka ka taagan yahay cinda alculamaa sidaa darteeda sheekh wuxuu yihi qofka caaya abu bakr iyo ragga la midka ah faqad baaraza allaha tacala bilmuxaarabati bal man saba almuslimiina waaadaahum dhiba wasdaraahum faqadimna ana dalik waxaanu soo hormarnay ee dhib la kulansiiye macnihi waxaanu soo hormarnay arrintaa inay tahay min alkabaa'ir fama danu maxaad u malaynaysaa marka biman saba afdal alkhalq bacda rasuuli اlahi salى اlه alay waslam qofka caayo ee wax ka sheega khalqiga kan ugu fadliga badan bacda الnabiyi salى اlه alay waslam lakinahu laa yakhlud bidalika fi الnaar ma keenaysa arintaas shaki ma inuu naar gelayo laakiin ma keenaysa arrintaas inuu naarta ku waarayo caamigii iyo wixii la mid ah maya naarta ku waari maayo ilaa an inuu yahay mooye shiicigaasi yactaqid mid ictiqaadsan binubuwati caliyi radi allahu tacala canhu arda cali inuu nebi yahay aw anahu ilaah ama inuu isagu ilah yahay maxaa yee shiicadu intaasoo qaybood intaasoo firaq bay u qaybsamaan intaasoo nooc weeyaan qolaa aaminsan cali inuu nebi yahay qolaa aaminsan cali radi allahu tacala canhu inuu ilaah yahayba oo ninkii shiicadan oo dhan ba sameeyey cabdullaahi ibnu salool la ohan jiray cabdullaahi ibnu salool ninkii la ohan jiray lacnat اllahi tacala caleyhi yahuudiga ahaa yahuudi reer yeman buu ahaa ayaa wuxuu odhanaya cali isagaaba ilaahay ah waa qaybo badan baa ku raacay ilaa yowmina haadana waa joogaan fahada malcuunu kafiru wa fii sabi الصaxaabati waxaa wax ka alifay culimo badan aad u tiro badan imaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacala aleyh kitaabkiisa asarim almasluul calى shatim الrasuul qeyb aad iyo aad u weynan badan buu kaga hadlaya imaamu subki raxmat اllahi tacala aleyh sidaasi la eg isaguna kitaab buu leeyahay un sidaa oo kale kaga hadlaya isaguna qeybo badan baa markaa ka hadlay waxaa ka mid ibn xajar alhaytami kitaabkiisa marka uu ka hadlayay arrinta ayada wuxuu leeyahay waxaan alifay kitaab baabkan ka waramaya oo aan yar tahay sida aan malaynayo qof aniga hortay sidaa wax u jamciyey wuxuuna ugu magac daray alsawaaciq اlmuxraqa liikhwani الshayaaطiin ahli اlibtidaaci wاldalaali wالzandaqa magacaas uu bixiyey waa kitaab weynan badan weeyaan wuxuuna ku tilmaamayay kitaabkiisa azawaajir fi اkhtilaaf azawaajir can ikhtiraafi اlkabaa'ir juska afaraad safxada sagaal boqol afartan iyo labo waynu soo sheegnay imaamu albulqayni raxmat اllahi tacala aleyh inuu ohanaya qofka abubakr iyo cumar wax ka sheegaya asxaabta rasuulka alayh الsalaatu wasalaam faqad faaraqa اljamaca nebiga alayh الsalaatu wasalaam in badan wuxuu tilmaamay jamaacadu inay tahay yad allah faina aljamacati yad allah calaykum biاljamaca faina aljamaca maxaa yeelay man faaraqa aljamacata qofka jamaacada muslimiinta faaruqa waa faaruqay iyaga oo dhan jamaacada la sheegaya waayo in badan bay soo noqnoqotaa jamaacada la sheegayo wa ahla الsunati waاljamaca waxa ay rumaysan yihin ictiqaadkooda qofka khilaafo weeyaan ahlu الsuna waاljamacana waxa waajib ku ah waxa weeyaan saxaabada ataradi canhu inay raadi ka noqdaan oo yihahdaan radia allahu tacala canhu axaadiis aad u tiro badan baa ku soo arooray marka nebiga wuxuuna faray salawaatu اllah wasalaamu aleyh in laga gaabsado wixii khaladaad ahaa ee ka dhacay asxaabta dhexdeeda ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin haddii gaf uu la yimid mid iyaga ka mida inaan la faafaafin arrinta ayada ah maxaa yele rasuulka alayh الsalaatu wasalam xadid cabdullahi bni mascuud thawban mowla rasuuli lahi sal slm cabdullahi bni cumar iyo taawus oo taabica laga warinayo u rafcinaya rasuulka alayh الsalaatu wasalaam sheekh naasirna waa saxiix yeelaya xadidka isaga bimajmuuci طuruqihi silsilat axaadiid saxiixa xadiidka afar iyo soddonaad weeyaan wuxuu ohanayay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ida dukira asxaabii faamsikuu waida dukira الnujuumu faamsikuu waida dukira alqadaru faamsikuu haddii asxaabtayda la sheego khaladaadkeedii iyo daldalooladeedii wixii la mida faamsiku afka haysta haddii wax laga sheego nujuumtii iyo wixii la mida afkiina ka qabsada maxaa yeelay faqad اktabasa shucbata min asixri waa tii aan soo marnay haddii wax laga sheego sidaasi la eg qadarkii iyo wixii la mid ahna carabkaaga hayso nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tuu nafaray inaan saxaabada dariiqeedii qabsanno oo goosdambeedka aan ku qabsanno markuu tilmaamay fainahu man yacish minkum bacdii fasayaraa ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati khulafaa araashidiina almahdiyiina caduu calayha binawaaji saasuu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam marka sidaasi waxay keenaysaa dhammaan saxaabada ridwaan اllahi tacala calayhim cayntooda inay tahay iyaga oo kabiira min alkabaa'ir ama wax ka sheegoodii hoos u dhigitaankooda weeyaan sabu اlansaari fi اljumla ansaarta oo wax laga sheega iyaduna waa munaafaqnimo weeyaan kabiira min alkabaa'ir weeyaan gaar ahaan ansaartii maxaa yeele waxaa ku so arooray xadiid nebigu leyahy salawatu اllahi wasalaamu caleyh aayat اliimaan iimaanka calaamadiisa lagu aqoonsanayo wax walba waxay leeyihiin miisaan lagu aqoonsado ama xuduud lagu aqoonsado calaamadda lagu yaqaano qofka iimaanka leh waxa weeyaan xub اlansaar inuu ansaarta jecel yahay wa aayat الnifaaq calaamooyinka lagu yaqaano munaafaqnimadana waxaa ka mid a bغd اlansaar ansaar oo la naco wa qaala salى اllahu alayh waslm xadidkaasi saxiix wey bukhaari muslim baa warinaya xadiid anas bn malik abu hureyra iyo keyrkoodana waa laga wariya wa qaala salى اllahu alayh alih wasalam xadiidka aynu soo marnay iyo xadiidta la mid ah nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku oranayey laa yuxibuhum ansaar ma jeclaado ilaa mu'minu mooye walaa yubgiduhum mana naco ilaa munaafiqun mooyaane ilaa munaafiq mooye cid kale oo nacaysaa ma jirto xadiidka isaga ah imaamu الbukhaari raxmat اllahi tacala caleyh wuxuu ohanayay ziyaadada bukhaari iyo muslimba way warinayaan xadiidkaasi min calaamati اliimaani xub اlansaar wa min calaamati الnifaaqi bغd اlansaar calaamadda iimaanku waxa weeyaan ansaar oo la jeclaado calaamadda nifaaquna waxa weeyaan ansaar oo la naco ansaartuna waa qolooyinkii alla uu tilmaamay subxaana wa tacala tabaw daar aliimaan magaalada madiine qolooyinkii deganaa ee awsi khasraj ahaa qolooyinkaasaa la yihahdaa ansaar qolooyinkaa oo la naco ama qalbiga laga kohdo iyo wixii la mid ah arintaasi waxay keenaysaa kabiira min alkabaa'ir weeyaan nifaaqayna calaamad u tahay iyagoo la jeclaadana waa calaamada iimaanka weeyaan wallahu subxaanah wa tacaala aclam